بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد waxaan kusoo dhex jirnay alfiyat اlciraaqi marfuucan shala soo dhammaynay almusnadaan joognaa qaala alciraaqi xafidahu اllah wاlmusnad اlmarfuucu ow maa qad wusil low maca waqfin wahwa fi hada yaqil وثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع المسند musnadka ayuu u baab yahay musnadka saddex waxyaalood waa ku idlaaqaan culamada musطalaxa xadiid hadda sida soo socoto xadiidka sanadkiisa ou xariiro ila lmustafa sal اllahu alayh wasalam marfuucna ah si haddana waa ku idlaaqo waxay kaloo musn ay dhahaan kutubaha u alifan cala almasaaniid oo xadiid kasta oo saxaabi ah maaragtay meel lagu kulminaayo sida musnad imaam axmed iyo musnad isxaaq iyo masaaniiddaas oo kale waxay kaloo musnad ku idlaaqaan maalan shiikhaa marka xadiid aruurinaya maalan kutubo gooni oo ka soo aruurinaya isagu sanadka waa goynaya markaasaa markuu axaadiid iyo uu alifo meelaha uu xadiida ka soo qaataa la aadayaa markaa sanadkii baa lasoo aruurinaya aroorinaya maalan riyaadu saalixiin oo kale haddiisagoo axaadiid soo qaata muslim oo ka soo qaadanaa muttafaqun calayhi markaas haddii la rabo xadiis walba sanadkiisa lagu xariirina kii bukhaari uu ka soo qaatay kii muslim uu ka qaatay kii abu daawuud iyo sida musnadu shihaab iyo maaragtay ay ku sameeyeen sababtoo ninkaas axaadiid ayuu alifay oo asaanadii ay ka xadfan tahay culummadii dambaa marka sanadkii sii marka bimacnaa alisnaaday ka wadaanoo sanadkii ayuu ku dareen marka laakiin macnaha hadda uga jeedaa halkan waxaa weeye waa macnaha xadiidka sanadkiisa ou xariiro ila almustafaa sala allahu calayh wasalam wasmulmusnadu lmarfuucu ow maa qad wusil low maca waqfin wa huwa fii haadaa yaqiin marka aqwaalaa ku jirta laakiin qowlka ugu raajixsana waa arki doonaa insha allah waalmusnadu musnadku almarfuucu xadiidka marfuuca ayaa musn la yidhaahda waa qowl ma garan wاlmusnad musnadku almarfuucu xadiidka marfuuca ayaa maanta ma arkaysa la yidhaahdaa hadalkaasna qaaliban waxaa iska leh sheekha la yidhaahdo ibn cabdilbar ayaa hadalkaas iska leh nacam nin nacam ibnu cabdilbar ayaa iska leh waana qowl daciif ow maa qad wusil ama waxa sanadkiisa ou xariiro ama mawquuf ha aad ama marfuuca maadaama wixii sanadkiisa ou xariiro musnadaa la yidhaahdo oo markaa mawquufkii iyo marfuucii waa soo gelaya loo maca waqfin walow mawquufa ha ahaadee wa huwa isaguna fii haada ay fi lmowqifi qil maaragtay waa yaryahay in lagu idlaaqo warkaasna khadiib ayaa iskale hadalka khadiib ayaa iskale labadaas qowlba dacfi baa ku jira qowlka raajixa marka waa kana wahaaliu kan saddexaadna alrafcu inuu marfuuc yahay weeye maca alwasli maca ma garan oo waslina ou la xiriiro waa marfuuc oo mutasila oo marfuuc ila nabiyi sal allau alيh wasalam maca itisaali sanad sanadkiisana marka ou xiriiro shardun bihi alxaakimu fiihi qadaca waxaa u qadartaa waijtimaacuhumaa inay wasliga iyo rafciga ay ku kulmaan shardun shardi wa ma garta ama wahumaa ma garta usoo qadaro macnaa labadood inay ku kulmaan shardun wa marka ijtimaacumaa u qadar waijtimaacuhumaa kulankooda ay ijtimaacu alwasli waalrafci inay musnadka ay ku kulmaan shardun shardu luucay wa bihi ay bi haada alxaakimu xaakim qad fiihi u gooyey inay sharka u gooyey waana qowlkaasana raajixa sida suuiraho asaxu alaqwaal wa bihi jazama shaykhu lislaami fi nuqba marka ibnu xajarna saas ayuu maarata u gooyey idan waa saddex qowl qowl ibnu cabdilbarre uu leeyahay qowl oo khadiib uu leeyahay iyo qoolka dambe oo xaakim isagaana meesha ugu raajaxsano wixii laga helo mawsuulnimo iyo maanta ma arkaysaa laga helo iyo marfuucnimo ayaa maxaa laisku isku yidhaahdaa musnad marka musnadkii dhinac wuxuu kaa tusayaa in waxaan rasuulka loo tiiriyo calayhi salaatu wasalaam dhinacna wuxuu kaa tusayaa sanadkiisa inuu xariyoodo marka adiga daciif waa noqon karaa xasan waa noqon karaa maaragtay saxiix waa noqon karaa laakiin uun waxaa la rabaa sanadka daahirkiisa inuu xiriiro nabigana loo tiiriyo calayhi salaatu wasalaam qowlkaas ugu damba ayaa ugu raajixsan waalmusnadu musnadku almarfuucu wey xadiidkii marfuuca masdhii kara hadalka ibna cabdilbaria iskale waana daciif waayo ow maa qad wusila waa wixii la xiriiriyo low maca waqfin ba allah ka dhigay walow kaana mawquufan ayuu ka waado low maca waqfin oo walow kaana mawquufba ahaade wixii sanadkiisa ou xiriiro oo ama marfuuca ama mawquufa ayaa lagu idlaaqaa wa huwa yacni musnadkiina fii haada ee fi lmawquufi yacni in loo isticmaaliyo qulli waa yaryahay hadalkaa khadii waa iskale kii hore waa dhaamaa laakiin xoogaa maaragtay waa isna dacfiga ku jira wثaaliثuhu midka saddexaadna alrafcu iyo اlmarfuuc halkan oo jaa arafc bimacnaa esh almarfuuc waay masaraa loo iطlaaqay laakiin muxuu ga jeeda isma facuul wثaaliثu الrafca iyo اlmarfuucu waa la kokor yeelay maca alwasli macan wasna lala qabo shardu bihi اlxaakimu waa khabar mufdayn maxduufun waxay usoo qadartaa waاجtimaacuhumaa inay ku kulmaanna shardun shardi waaye wa bihi waa ugu soo qada marka wa bihi maaragtay sidaas ya ayuu alxaakimu qadaca fiihi uu gooyey saas asigaana raajixa sida shaykhulislaam uu doortay wain tasil bisanadin manquulaa fasamihi mutasila mawsuulaa sawaaء ilmawquufu wاlmarfuucu walam yarow an yadkula almaqduucu halkaana baabka wuxuu ka leeyahay almutasil wاlmawsuul marka saddex siyoodaa lagu ilaaqi karaa ama mawsuul waa la dhihi karaa mutasil waa la dhihi karaa muutasilna waa la dhihi karaa mu'tasilna waa la dhihi karaa intaba waa la dhihi karaa mutasil waa la dhihi karaa mawsuul kii la xari waa la dhihi karaa muutasil waa la dhihi kara oo hamzadii waaw loo bedelo mu'tasil sida shaafici u akriyo mu'tasil asalkooda iwtasal ayuu ahaaba macnaha iwtasal ay ka timi hmm. marka muttasil naam marka muttasil iyo mawsuul maxaa la yidhaahdaa waa kana kuu sheega waa intasil haddaad xariijiso bisanadin sanad wa in tasil xadiidan haddaad xariiriso xadiid bisanadin aada ku xariirisid manquul adinkoo adigoo sooraraya xadiidkaas sanadkiisa iska daba xariiro oon meelna ka go-nayn xadiidkaasi marfuuc ha ahaado mowquuf ha ahaadee fasamihi ku magacaal mutasilan iyo wa mawsuulan marka waawaa meeshaas ugu qadarane liajli nadmiya loo xadfay meesha haddii waaw haddii maaragtay la keeno waxa waayada wasnigaa jabay marka saa darteed loo macnaha waxa weeye fasami waxaad ku dabdaa mutasilan mawsuulan mutasilan wa mawsuulan ayuu asal ku ahaa waawdii marka waxaa loo xadfay maaragtay liajli wasnigaa loo xadfay hadda waa sidii laga fahmaya sawaaun ilmawquuf waxaa ku eg iyo walmarfuucu marfuuci oo mawquufkii oo maalan hadal abuubakar loo tiiriyo hadduu sanadkiisa u xiriiro mutasil waa dhihi kartaa xadiid nabiga loo kor yeela calayhi salaatu salaam oo marfuucana sanadkiisa waxaad dhihi kartaa isagana mutasil waa dhihi kartaa laakiin walam yarow ma aysan ra'yeynin an yadkhula almaqduucu maqduuci inuu galo oo mutasilkii maqduuca in lagu idlaaqo ma aysan arkinoo maqduucna waa noo imaan doontaa waa wixii taabiciga warkiisa ah lagu joojiyey wixii taabiciga warkiisa lagu joojiyey maxaa la yidhaahdaa maqduucaa la yihaahdaa marka marka maqduucii walow sanadkiisaba xariiro mutasil in la yidhaahdo ma aysan arkin allaahuma inuu muqayad uu yaha maahan oo waxaad leedahay mawsuulun ilaa saciidin musayib mawsuulun ila zuhri haddaa ninkii taabiciga ah ku qaydoo magaciisa sheegtid waa dhihi karta laakiin mawsuul intaa iska idlaaqday inaa kalaam taabice aada ula jeedid ayada meesha marka idan mawsuul wuxuu ka dhaxeeyaa xadiidka hadduu marfuuc yahay oo sanadkiisu xariiro mawsuul ama muttasil ama muutasil ama mu'tasil sida imaam shaafici u yidhaahdo luqadiisa intaba maanta ma arkaysa waa dhihi karta haddii hadalku uu mawquuf cala saxaabi uu ku yahana waa ku idlaaq kartaa laakiin waxaa la yidhi hadal uu taabici leeyahoo maqduuca ah ha ku isticmaalin allaahuma idaad ku qaydoo tiraadid ma garatay inaad tiraadid mawsuulun ilaa saciid almusayib mawsuulun ilaa zuhri mawsuulun ilaa qataada mawsuulun ilaa qays bni abi xaazim inaad saas tiraadid maahane ma garatay mawsuulun ilaa calqama inaad saas tiraadid maahane intaad idlaaqdo ha odhanin saxaab ordeeda marka haddae hadhow kutaab aad ku aragtid mawsuulun ilaa saciid mawsuulun ilaa kida markaa haddii la qaydo marka waa wa in tasil haddaad xariiriso ninkaagaan muxadidka aho bisanadin sanad ay xadiidan haddaad xariiriso bisanadin aad ku xariiriso sanad aan kala go' lahayn manquulan xadiidka adigoo soo rarayo sanadkaa mutasilka ku soo raray fasamih xadiidka waxaa ku magacoodaa muttasilan iyo mawsuula ay wa mawsuulanna ku magacaabo labadaba magacaas waa dhigi kartaa waxaa u eg sawaa-un waxaa ku eg almarfuucu xadiidka maanta ma arkaysa almawquufu xadiidka mawquufka ah iyo walmarfuucu marfuucaba waxaa dhigi kartaa ahar oo cali uu leeyahay ama cumar ama abubakar uu leeyahay mawsuul waa dhigi karta xadiid marfuucana mawsuuba waa dhihi kartaa adoo markaas ulajeeda ay tahay sanadkiibaa xariya laakiin walam yarow ma aysan arkin an yadkula almaqduucu maqduucu inuu soo gelayo arrintaas ma aysan arkin allaahuma in la qaydo aad leedahay ma garatay muttasilun ilaa saciid walam yarow ma arkin an yadkula almaqduucu maqduucu inuu galo almawquufu mawquufkii waaye wasami bilmawquufi maa qasartahu bisaabixin wasalta ow qadactahu wa bacdu ahli اlfiqhi samaahu اlahar wain taqif bigayrihi qayitabar oo tabur wain taqif bigayrihi qayid tabur waay saas tabar maa idiin qadar ay tabar haa wasami bilmowquufi maa qasartahu bisaaxibin wasalta ow qadactahu wabacdu ahli اlfiqhi samaahu اlahar wain taqif bigayrihi qayidta bar wasami waxaad ku magacoodaa bilmowquufi mowquufka maa qasartahu waxaad ku gaabisay ood ku koobta bisaaxibin saaxib nin saxaabi warkii aad ku gaabisay oo macnaa nabiga uusan la sii gudbin wa alay sala wasalta xariirisaya oo mawsuul ahaaya ow qadactahu mase goy maqduuc ahaaya oo sanadkiisa xariiriya ama sanadkiisu xariir wixii saxaabi qowlkiisa ama ficilkiisa ama taqriirkiisa waxaad leedahay waa mawquuf sababtoo ah min sifaati اlmatn ama saxaabigaasaa u tiirisay hadalkaas sanad mutasila ku gaaro ama sanad munqadicaho ama mucdala ama maaragtay ha ku gaaro maadaama waxaan saxaabi loo tiirin waxaan leenahay mowquuf waayo laakiin wa bacdu ahlilfiqi dadka ahlulfiqiga samaahu mowquufku waxuu ku magacaabay al afar afare ku magacaabay oo axad taabiciinta iyo oo gaar ahaan saxaabada wixii laga soo wariyey aahaar ku magacaabeen xadiidkiina waxay dhaheen khabar ayay maanta ma arkaysa ay ku magacaabeen hmm. xadiidkiina khabaray ku magacaabeen laakiin muxadisiinta in badanna xadiidka marfuuca mawquufka ahar way ku wada idlaaqaan oo kutubtan hadda alifanoo macrifatu sunan walaathaar can shaafici beyhaqa uu leeyahay iyo sharxu mushkil aaahaar oo daxaawi uu leeyahay waxay ka wadaan axaadiida marfuuca iyo mawquufka intaba macnaha way ku wada jirtaa intaba way ku wada jirtaa marka ahar qolo waxay ku qaydaysaa meeshii mawquufka bedelkoodii ahar isticmaalayaan xadiidkiina khabaray u isticmaalayaan qolo kalena aharkii iyo xadiidkiiba mawquufkii iyo marfuuciiba aharay u wada isticmaalaan sababtoo ah waa ma'huur min adhakati wax la soo guuriyey ayay ka timi marka luuqa ahaan xadiidkana waa ku rumoobi karaa qowlka asxaabtana waa ku rumoobi karaa luuqa ahaan marka laa mushaxaata fi listilaax marka naam haddii qofku uu aahaarta uga jeedo kitaabkiisa uu ka alifo axaadiid iyo aqwaal saxaababa waxaan leenahay aahaarta markaan xadiid u jida hadduu aahaar uu ku qaydo keliya wixii mawquufaadkaana hadde waa istilaaxan qaadkiisa nacam wasami bilmowquufi waxaad ku magacowdaa maa qasarta waxaad ku gaabayso bisaaxibi saaxib aad ku gaabaysooda nabi u koryeelino oo min qowlihi ou ficlihi ou taqriirihi wasalta xariirisaya oo sanad mutasila ku warisaya ow qadactow ama sanad maqduuca ku goysaya markaasu waa ludul marfuuco marfuucna waxuu ah wixii nabiga calayhi salaatu salaam loo tiiriyo mowquufna wixii saxaabi loo tiiriyo wa bacdu ahli lfiqhi dadka fiqhiga asalkiisa ah, gaar ahaan khurasaaniinta u badnaaya la yidhaahdaa samaahu waxay ku magacaabeen mowquufkii alahara ahar ay ku magacaabeen qaar kaloo culummada ka midana xadiidkii iyo maanta ma arkaysaa iyo marfuuc iyo mowqiifkii maxay ku idlaaqeen aharay ku idlaaqeen wa in taqif haddaad ku joojiso bikayrihi bikayri saxaabiyi qayid qayd tabarbaarra noqonaysaa oo maalan hadal oo taabici ku jira ku go-anoo taabici uu yidhi mawquuf ma dhihi karti ilaa inaad leedahay maana mawquufun calaa daawuus oo mawquufun calaa maalik oo mawquufun calaa cataa oo mawquufun calaa sacid muslim haddii aada qaydid markaas waa lagu ogolyahay soo laakiin inaad iska idlaaqda oo tidhaahda waxaan uga jeedaa qowl taabici ayada markaas lama ogolo wa bacdu ahli lfiqhi samaahu lahar ayuu ku magacaabay waintaqif hadaad kuwaintaqif haddaad ku joojisid bikeyri cid kale ood ku gaabsoo tiraahdo cid kalea hadalkan iskale oo taabici iyo wixii ka dambeeya qayid qayd tabar baari baarnibaad samaynaysa waxaa tidhahdaa mawquufan calaa cadaa mawquufan calaa daawuus mawquufan calaa sacid musayib saas laakiin mawquuf intaad tiraahdo idlaaqdid ha marka waxaan ula jeedaa maaragtay ahar taabici oo ku kooban ujeedaa isilaax markaas maa laakiin haddii la qaydo markaas dhib mala marka isilaaxaas khaaskaa in la barto waayo hadhow waxaa la didaa meel wixii haddii aad ku aragtay saa u taqaanay aan ahayn inaadan ama wareerin ama istilaaxii khaaska ahaa ee qof iska lahaa kii caamka ahaa inaadan maanta ma arkaysaa ku xambaarin taasaa la diidaa almaqduuc maqduuci waaye wasami bilmaqduuci qowla taabici wa ficlahu waqad ra'aa lishaafici tacbiirahu bihi can اlmunqadici qultu wa cagsuhu isilaaxu lbardaci almaqduuc maqduuci waaye maqduucana soo hadda noo keeni doono waa wixii taabici ku kooban oo la yidhahdo waxaan taabici baa yiri wasami bilmaqduuci waxaad ku magacowda waa isilaax waxaan sababtoo ah luuqadana calaa qowl laleeyaha hadalkii nabigu maxay ka dhigeen marfuuc ilaan hadal la yidhaahdo bacda kalaamillah yaa ugu sarreeya nabiga calayh salaat salaam saxaabadiina mawquufay yidhaahdeen isagaa lagu joojiyey taabicigiina maqduuca yidhaahdeen waa wax go-aan ah. soo maa marka ayadoo isilaaxina uu ka muuqdo laakiin isilaax kasta derajadiisiina waa ka muuqata iyo hadalka qiimaha uu leeyahay sababto hadalka taabiciinta waa ka qiimo weyn yahay waa ka qiimo yar yahay hadalka saxaabada hadalka saxaabadana de xadiidka nabigoo macsuumka warkiisa waxyigaa la mid dhigi maayo midnabaa kan hore iyuu ka qiimo badan yahay xadiidka ugu qiimo badan marfuuca qowlka saxaabiga ku xiga taabiciinta iyo culimmada ahluxaqa aqwaashooda ku xigo nacam oo qolka saxaabada iyaga waxaa laisku khilaafaa xujo miya mase xujo ma yahay kolley waa waa usuul fiqiga looga hadlaa amaa taabiciinta qowlkooda xujo ma aha laakiin faa-id badan oo leeyaho in khilaafka lagu garto ma garata khilaafka in lagu garto oo masalada inta wejo ku jirta oo saxaabada inta wejo ku jirta iyo waxyaalahaaskaa lagu garan karaa iyo tafsiir badanna waa noqon karaa ilaa saxaabo ile dad diinta fahamsanaayo saxaabadii ka qaatay oo tafsiirka iyo fahamka diintana waa loo adeegsan karaa waxyaalo fara badan fawaaid nacam hmm. wasami bilmaqduuci waxaad ku magacaabdaa qowla taabici taabici oo qowlkiisa wa ficlihi eh, iyo taqriirkiisaba marka taas waa isilaaxa mashhuurka waqad ra'aa faacilkay u noqonaa hadduu faacilka mufrad yahay ibnu salaax waqad ra'aa ibnu salaax wou arkay markuu wax daalacanayay lishaaficiyi wuxuu u arkay tacbiirahu inuu ka cabiro maqduucii tacbiirahu bihi ou ka cabiro can ilmunqadici ma garata tacbiirahu shaafici oo cabiraya bihi bilmaqduuci wuxuu ka cabiraya can ilmunqadic oo wuxuu leeyahay xadiidkan maqduuc waayo isagoo u jeeda xadiid sanadkiisu eesh oo wax ka maqan yihiin qultu waxaan idhi wacagsuhu waxaa cagsigeeda isdilaaxu lbardaci ninka bardaci la yihahdo ama bardiiji la yidhaahdo isdilaaxiisa cagsigiisa hor asaguna ma garata munqadicii ayuu muxuu isticmaalay maqduuc isticmaalay ee haa munqadicii muxuu isticmaalay maqduuc oo hadal taabiciy u isticmaalo bardiijina waxaa la yidhaahdaa waa nin xaafidaho hiqo aho abubakar axmed bin haaruun bin rawx albardiij marka bardiije bardacina waa la yidhaahdaa waa isku magaalo markana jiinkiiyo marna cayn ka dhigaanaan bardaj iyo bardac labadaba waa iska qowlaan waa kolley ismu cajamiya marka carabta marna caynay u bedeleen marna jiimay u bedeleen ninkan marka waa nin faqiiho weynoo saddex boqol iyo kowdii ayuu dhintay raximahullah baaraka alla wasami bilmaqduuci waxaad ku magacowdaa qowla taabiciyi taabiciga qowlkiisa ficlahu ficilkiisa iyo taqriirkiisaba waqad ra'aa wuu arkay ibnu salaax markuu wax dhaalacanayo kutubusha aqrinaya lishaaficiya waxuu arkay tacbiirahu shaafici oo cabira huda hore shaafici u noqone bihi na waxay u dhaacaneen maqduuca maaragtay inuu ka cabiray can ilmunqadici munqadici oo ka cabiray qultu markaa yaa ku daraay intaas ciraaqiga ku daraay marka waa ziyaadaat alciraaq wa cagsu waxaa la mida cagsu albardijiy istilaaxul bardiji ayaa ka mid aho isaguna waxa weeye maqduuciyo muxuu isticmaalay ya munqadici wuxuu isticmaalay maqduucu isticmaalay nacam halkaas markuu sheego wuxuu dhahay furuuc oo ka farcan maysa abwaabtii hadda la soo sheegay wuxuu yidhi ciraaqi raximahullah qowlu saxaabiyi min asunnati ow naxwa umirnaa qowlu saxaabiyi min asunnati ow naxwa umirnaa xukmuhu rafcu walow bacd الnabiyi qaalahu bأcsuri calى الصaxiixi wahuwa qowl اlأkhari waqowluhu kunaa naraa in kaana mac casri الnabiyi min qabiili maa rafac waqiila laa ow laa falaa kadaaka lah walilkhadiibi qultu lakin jacalah marfuucan ilxaakimu wاlraasiyu ibnu اlkhadiibi wahuwa alqawiyu lakin xadiidu kana baabu lmusطafaa yuqracu biاladaafiri mima wuqifa xukman lada alxaakimi wاlkhadiibi wاlrafcu cinda shaykhi duu taswiibi wacaddu maa fasarahu الsaxaabiyu rafcan wacaddu maa fasarahu الsaxaabi rafcan famaxmuulu cala alasbaabi halkan marka furuuc oo abyaab abwaabtii hore ka ratib mayso oo mowquufkii iyo marfuucii iyo mursalka soo socda waxyaalo ka dhalanayo ayuu furuucahu isku aruuriyey ilaa waa toddoba farci waay waxayna u badan yihiin waxyaalo la isku haysto siiqooyin ma rafciyaa lagu xambaarayaa mase waxaa lagu xambaarayaa waqfiyaa lagu xambaarayaa siiqooyin la isku haysto sababtoo ah marfuuca wuxuu u qaysamaa marfuucun sariixan iyo marfuucun xukman marfuucun sariix oo cad oo nebiga loo tiray wixii qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam iyo shay markaas aan nabiga caddaan loogu tiri laakiin la fahmaayo nabiga in loo tiiriyo waxaa la yidhahdaa marfuucun xukman furuucdaas ayuu maanta ma arkaysaa ayuu ka hadlaya furuucdaas waa ilaa toddoba waayo qaar laba beyd qaato qaar hal beyd qaato qaar ka badan qaato waa sheegi doona farciga ugu horeeyo waa kana wuxuu yidhi qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa uu yidhaahdo min asunnati sunnadii waxaa ka mida kadaa wa kadaa waxaas oo kale ow naxw uu yidhaahdo umirnaa waana la faray iyo nuhiinaana waa la mide xukmuhu rafcu xukumkiisa waa marfuucnimo weeye ay annahu marfuucu waayo walow walow bacda annebiy ey walow qaalahu haba yidhaahdee bacda annebiyi nabiga bacdigiisa ah, walow bacda annebiyi nabiga bacdigiisa qaalahu ha yidhahdo biacsurin wakti ka dambeeya cala saxiix sida saxiixa oo halkaas wuxuu leeyahay xukmi rafci ayuu leeyahay wa huwa kaasina qowlulakari culimmada badankooda qowlkooda waa khilaaf aan macno lahaynaa ku jira ma garan laakiin qowlka agarka ah waxa weeye saxaabi hadduu yidhahdo min asunnati kada wa umirna iyo nuhiina iyo rukhisa lana furida calayna xurima calayna ubiixa lana waxaasoo dhan hadduu yidhaahdo ma garan oo nabigana maanta ma arkaysaa oo u tiiriyo ma garan xahdiga nabiga oo u tiiriyo ma garatay waxaa weeye ayada waxaa weeye waa marfuuc waayo sida saxiixaad waxaa ka mid a matala min asunati kada xadiid abu daawuud oo wariyey min xadiidi cali laakiin waa riwaayat ibnidaasay dhahaan wuxuu yidhi cali min asunati waxaa ka mid oo dhahay wadcu lkafi cala alkafi in la dejiyo fi salaati taxta surati xudunta hoosteeda kale xadiidka axnaafta ay deliishadaan ayagu xudunta hoostaga laakiin xadiisku waa daciif xadiiska waxaa waa in sadriga iyo xudunta la dejiyo laakiin maxalu shaahidka annaga saxatulxadiidka ma ahane waa lafdigan min asunnati kada umirnaa iyo nuhiinaana wuxuu ku dabaqmayaa xadiidka xadiid badan waxaa ka mid a xadiidka umma cadiya ay tahay umirnaa waxaana la faray an nurija an nukhrija fi lciideyni inaan soo bixinno alcawaatiqa gabdhaha madaxa la soo kaco qaangaarka dawaatulkhuduuri ama wadawaatulkhuduur iyo kuwa qolqolada ku jiro xijaaba wa umira alxuyadu waxaa la faray an yactasilna musala almuslimiin inay ka fogaadaan marka umirna waa kaas bukhaari muslim baa wariyey calaa annahu marfuuca lagu wariyey waxaa la mida ah nuhiinaa oo kale nuhiinaa can itibaaci اljanaa'izi walam yuczam calaynaa saasay tira gabdha haddii aan nahay waana laka reebay inaan janaasada raacno laakiin aadna laguguma goynin oo macnaa xaraam oo qadcana maaha aha laakiin waa un laga fiican yahay hmm. marka axaadiiaasaa ka mida ah. axaadiiaas ayaa maanta ma arkaysa ka mid a sababta waxaa weeye siiqadaasoo kale oo saxaabadu min asunnati iyo umirna iyo nuhina ay leeyihiin in maanta ma arkaysa weliba haddii cahdiga in maaragtay aan eh, cid kale amarkiisa ama sunnadiisa aan lagu ximbaarin waa daahir sababto saxaabadu waxay sunnada u yaqaaniin waa sunnaga ama aamirka shaarica nabiga calayh salaat slam ayay u yaqaaniin marka inay cid kale lagu xambaari karo marka marka waa baciid aada iyo aada u weyn waay nacam hmm. ummaddu saasay culmo badan ay caddeeyeeno ay dhaheen in cid kale lagu xambaaro waa baciid marka taas labadaas qowl waxbay waa faraca koowaado qowlu saxaabiyi min aلsunnati ow naxwa umirnaa xukmuhu rafcu walow bacd الnabiyi qaalahu bacsurii calى الصaxiixi wahuwa qowl اlakari intaas marka dhag siiya waa intaad isku xihanta waa faraca koowaad ku qoran kartaa qowlu saxaabiyi saxaabigu qowlkiisa min asunati kada uu yihi aw qadaran ow naxw umirnaa waana la faray iyo nuhiina iyo ubiixa lana iyo xurima calayna rukhisa lana waxaasan waa isku wada macno waaye xukmuhu ayadana iyo rafcu labada waa rafci waay walow bacda annabiyi sal allau alayh wasalama ay walow qaalahu maaragtay haba yidhaahdo saxaabigu bacda nebi soo hormari walow qaalahu saxaabiyu saxaabigu haba yidhaahdo bacda annabiyi biacsuri waqti dambe oo caa-ishaa maalan konton iyo toddobadii markeedii ma rabtay tiri maaragtay umirna ama xataa xadiidka nuhina markay leedahay xadiidkan warinayso umu cadiya waa waqti dambe oo maanta ma arkaysaa basre ay timid waan markay warinayso ay xadiidkan warinayso ama aanase hadda nabiga calay slam qasr kada sagaashankii hijradii wax la jira dhintay aakhir cahdihi hadduu yidhaahdo maaragtay umirnaa min asunnati kada marka waxaa lagu xambaaraa maaragtay rafcia lagu xambaaraa cala saxiix sidaas wahuwa qowl اlakari halkaas faracii koobaad ayaa ku dhammaaday dhagsaysta farci labaad waa kana wa qowluhu kunaa naraa in kaana mac casri الnabiyi salى اllahu min casri الnabiyi min qabiili maa rafac waqiila laa ow laa fala kadaka lah walilkhaiibi kadaka lah walilkhadiibi qultu laakin jacala marfuucan ilxaakimi wاraaziyu min اlkhadiibi wahuwa alqawiyu saddexaas beydna waa isku xirantaa saddexaa isku xira waa faraca labaad tan tii horey xoogaa yar ka durugsan tahay siiqadaa ka fahmaysaa wa qowluhu uu yidhi hada lamiirka u noqonaya saxaabiga wa qowluhu ay qowlu saxaabi kunaa naraa waan arkayn saasay nala ahayd saasaan ictiqaadsanin oo kunaa nafcaluna waa la mid in kaana hadday tahay maca casri nebiyi sal allau alayh wasalam macnaa hadduu macnaha u adlaafay kunnaa naraa fii casri nebiy sal allau alayh wasalam kada wa kada haddii uu saas idhe ee hadda waxaa soo a soo xanibaaya shicirka wa qowluu kunnaa naraa haddii markuu yidhaha saxaabigu in kaana hadduu yahay hadalka uu la socdo maca casri nebiyi sal alla alay slm waqtigii casrigii nabiga oo macnaa u tuuriyo oo yidhaahdo kunaa naraa daalika kuna nafcalu daalika fii casri nabiyi sal alla alayh wasalam hadduu saas yidhaahdo min qabiili maa rafac waxa uu nabiga u koryeela ka mid tahay rafaca faacilkeedu yaa waaye waa saxaabiyu min qabiili maa rafaca ay saxaabiyu ila nabiyi sal wuxuu u koryeelay hadduu yidhaahdo kunaa naraa daalika fii cahdi nabiy sal alla alay wasalam kunaa naczilu waalqur'aanu yanzilu fii cahdi nabi alqur'aanu yanzilu amilada waa keeni doona intaas ma la fahmay waqiila laa maye marfuuc maaha hadalka nin ismaaciila yira iyo kooxa iskale qiil laadaas waa daciif oo midda xoog gale waxaa weeye waa hadalka hore hadalka hore waa maxay in kunnaa nafcalu dalik oo kunnaa nara haddow cahdiga nabiga oo u tiiriyo calayhi salaatu wasalaam inay tahay min qabiili maa rafac waqiila laa qowlkaas laa odhanaayo qowlkaas marka waa daciif ma garan miaalkiis waxaa ka mid a jaabir xadiidkiisi oo wuxuu yidhi kunaa naczilu calaa cahdi nabiy sal alla alayh waslm qur'aanu yanzil haddou manhiyaha qur-aanka naga reebi marka casligu waxaa weeye waa qofka oo xaaskiisa isagoo uur ka cabsanaya markay shaawadu ka soo dhawaato bannaanka usoo soo bixiya kaasaa casli yidhaahda marka muxaram maaha laakiin waa laga fiican yahay oo axaadiisda wa'dulkhafiy u ku tilmaamaysaa jirta iyo xadiid kale uu leeyahay jaabir kaas waxaa wariyey saxeynkaa wariyey xadiis jaabir uu leeyahy kunaa na'kulu luxuuma alkhayli calaa cahdi rasuuli illahi allahu alayh wasalam hilibka fardahan culi jirnay waqtigii nabiga calayh isalaatu wasalaam sooma marka waa xujo waaye marka iyo sidii kale oo jaabir uu yidhi markii marka cahdiga nabiga haddii uu loo tiiriyo waa maanta ma arkaysaa waa xujo oo marfuuc ayuu la yahay khilaafkaa ku jiro waqiil laana maxaan dhahnay qowl daciifa waay intaas dhag siiya marka si aynu isu intaas dhag siiya haddii kale wax kala kaa khaldanba ow laa falaa waa hadal kaloo cusub owlaadaas waxay u noqonaysaa kunaa naraa in kaana ma casri nabiyu sal allahu calayh wasalam min qabiili maa rafac owlaa haddii aan casriga nabiga loo tiirin ilaa halkaasaad ka fahmaysaa taqyiiskaas casriga nabiga lagu qayday haddaan lagu qaydin mafhuuma meeshaas ka imaanaya mafhuumulmukhaalafaan ka fahmayna soo maaha halka mafhuum mukhaalafka ka fahmeen ee waayahay casriga nabiga haddaan lagu qaydin falaa ay falaysa bixujatin xuja ma aha laakiin waa la isaga idmaana kadaaka lahu sidaasaa ibnu salaax u sugnaaday asaga iyo walil khadiibi khadiib u sugnaaday idan kunnaa naraa casriga nabiga haddii loo tiiriyo waa xujo sida ibnu salaaxay u arkaayo qowl daciifaha ka hor imaanayo yidhi waqiila laa laakiin waa liita kunaa naraa in kaana ma casrin maxaan ka fahmaynaa haddaysan casriga nabiga aysan ahayn waa meesha uu ku leeyahy owlaa haddaysan casriga nabiga ahayn falaa ay falaysa min qabiil rafci sawmaa ibnu salaax saasuu yidhi kadaaka low saasaa ibnu salaax u sugnaaday ku yidhi yaa kadaaka lahu ayl ibnu salax saasaa u sugnaaday ilaa damiir haddaan sheeg mufrad u noqonaa ku dhahay isaga u noqona asaga iyo walal khadiiba khadiiba saasaa u sugnaaday saasay qabaan haddaan kunnaa nafcalu daalika hadday dhahaan oo nabigana aan loo tiirinin inuusan min qabiili rafci waqtigii nabigana aan loo tiirin inuusan min qabiili rafci uusan ahayn ayaa ibnu salaax iyo khadiib ay qabaan laakiin ma loo dahay looma deyna waa la tahay qultu waxaan idhi ma garatay laakiin jacalah wxuu ka yee waxaa ka yeelay jacalahu aan markaan akrinayna laakiin jacalahu marfuucan waxaa ka yeelay alxaakimu xaakim faacilkii laakiin faacilu jacala waxa weeye alxaakim laakiin jacalahu alxaakimu xaakim wuxuu ka yeelay iyo waraazi ibnulkhabiibi ahaa marfuucana ka yeelay mafcuulkii waa kaas jacala wuxuu ka yeelay ma gara jacaladaana midii oo ti oo maaragtay waxa waaye tii oo ma ahan labada mafcuul qaadanaysay nacam yacni caddahu camhan yacni jacala wuxuu ka yeelay alxaakimu iyo waraazi marfuucanay ka yeelay wahuwa alqawiy wahuwa alqowl اlqawiyu waa qowlkii qawiga ya ya ah, muxuu dhahay wahuwa alqawiya ha walaakin jacala wuxuu ka yeela haa mafcuulkii labaad ahay sax waa kibaabtii labada mafcuul qaadanaysa walaakin jacalahu wuxuu ka oo maaragtay nabiga haddii aan loo tiirin marfuucan waxaa ka yeelay waa labadii mafcuulay qaatay sax saxsa alxaakimu iyo waraazi bnulkhadiibi wa huwa alqawiyu qawiga meesha marka maxaa nooga soo baxay qowlka qawiga aan qowlka qawiga aan qaadan qowlka qawiga ninka saxaabiga haddii uu yidhaahdo kunnaa nafcal fii cahdi rasuulilah iyo hadduusan dhihin cahdi rasuul uusan u tirin kunaa nafc loo yidhaahdo labadaba maxay tahay waxukmu rafci qowlka qawiga soo maaha laakiin labadaba khilaafaa ku jiray haddii waktiga labiga loo tiiriyona inuu rafci usan khilaaf yaraa ku jiray haddii aan nabiga la sheeginna oo waktiga nabiga aan loo tiirinna khilaafka ku jira xoogaa waa ka xoog badaya haddii kale waa ku wareeray qowlka qawiga waa maxay meesha labaa taallo meesha sida kale haddaa u dhigto isku wareerto si waa ku wareeraysa labaa taal inuu saxaabi u kunaa nafcalu daalika ama kunaa naraa daalika waa isku mid calaa cahdi rasuulilah inuu dha inuusan calaa cahdi rasuulilah usan ku diran laba soo labadaba maxaa qawi ah xukmu rafci haddii cahdiga nabiga loo adeefayo khilaafa ku jira lakiin waa khilaaf daciif haddii cahdiga nabiga loo adeefinina khilaafaa ku jira laakiin waa qawi owlaa falaa waa midkuu leeyahay owlaa falaa waxay u noqonaysaa labadaasi owlaa falaa khilaafkaas wuxuu u noqonayaa eh, markii casriga nabiga calayhi salaatu salaam aan loo tiirin falaa markuu yidhi oo ka daba qaatou dhahay kadaa lahu eh, kadaaka lahu walilkhadiib qultu laakin jacalahu marfuucan lilxaakim waraasiyu ibnu اlkhadiibi wa huwa isagaana qawiy nam hadda okay soo ma taha wax kale ma u hare haddii dhinaca kale laga maro waa ku wareeraysaan marka haye wuxuu yidhi qowa qowluhu qowlkiisa uu yidhi kunaa nara waxaan arkaynay qowlu saxaabi kunaa nara in kaana maca nabiyi sala allahu alayh wasalam min qabiili maa rafac ayay ka mid tahay miaalka aan misaal maxaan dhahnay qowlkii oo jaabiri kunaa naczilu calaa cahdi rasuuli sal allahu alayh wasalam ama kunaa na'kulu luxuuma alkhayli calaa cahdi rasuuli sal allau alay wasalam waqiila laa ma yaaldha marka qowlkaas maxaa dhahna waa daciif ow laa falaa ow maxay u noqonee hadalkuu horuu yidhi in kaana ma casri nebiy haddaysan casrigii nabiga aan loo tiirinoo ay kunaa nafcalu keliya la isla idlaaqo falaa min qabli rafci maahan falaadaasaba yaa ka daba qaatay ciraaqiyaa ka daba qaatay kadaaka lahu sidaasaa ibnu salax usugnaadoo sugnaadoo dhan asagay walkhadiba khadibna isaguna saasuu leeyay oo ku oreeyey qultu laakiin waxaan ihi laakiin jacalahu waxuu ka yeelay marfuucan waxaa ka yeelay alxaakimu waraazi ibnulkhadiibi ah wahuwa alqawiyu isagaa qawi ah qowlkaasaa ah. idan qowlka dambe oo cahdiga nabiga haddaan loo adlifin khilaafka ku jira waa qawi laakiin maxaa raajixa inuu marfuuc yahay qowlka hore cahdiga nabiga haddii la sheego maxaa raajixa khilaaf ku jira waa daciif waxaa raajixa inuu min qabiili maa rafaac inuu yahay kaas mid ka dambe miihaalkiisa waxay ku miihaaliyaan xadiid jaabir ou leeya kunnaa idaa sacadnaa kabarnaa waidaa habatnaa sabbaxnaa ma dhihin calaa cahdi rasuulillah bukhaariyaa wariye kunnaa idaa sacadna haddaan meel buura aan maan tagno kabarna ilaa qofku markuu meel buura fula waa isla weynaanaa mogta marka inuu ilaahay inuu ka wen yahay ogaado wa idaa ma garatay nasalna habaddaa markaan hoobannana ilaa habuudkii waxaa ku jira maaragtay nusuul iyo daadeg dacfiga ku jira marka habuudkaas aa hoobanaysa tusabbixullaah subxaana wa tacaala tanasihu can haada ilaa inuu hoos u daadego soo dacfiga ilaa ku jira moogtahay habuudkaas ilaahay wuu ka nasahaya munaasabada marka oo sucuudkan loo takbiirsanaha ilaa irtifaac iyo sucuuda ku jira qofka buura u isho saaro soo maha ee markaas ilaahaa ka wey wax walba allah ka wey markaa hoobanaysana xoogaa waxaa ku jira nusuulaa ku jira soo allah subxaana wa tacaala darajadiisu inay nusqaanto waa ka nasahan yahay marka taasaa laga soo baxay nacam taasi marka ay ku musaanta hmm. laakiin khilaafku markuu imaanayo waxaa weeyaan sida la sheegay waa markaan rasuulka loo adeefeen haddii rasuulka loo adeefeeyo markaas maaragtay kunaa naquulu oo dha maalan fii caadi ama rasuulka inuu maqlaayo uu ogaado markuu khilaafyaalka ku jiraan waxaa weeye waa markii aysan meesha ka muuqan rasuulka waxaas inuu daalacday laakiin hadday ka muuqato rasuulka inuu daalacday khilaaf oo dhan mabuu ku jiraba sida xadiid ibnu cumar oo wariyey kunaa naquulu warasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xayun afdal اlummati bacda nabiyi abubakr wacumar wacuثmaan wayasmacu dalika rasuulu lahi sal اllahu alayh wasalam falaa yunkiru markaas faxukmu arafcu ijmaacan waay marba rasuulkaana maqla haddii la yidhi khalaas waa tasriix iska cadooy riwaayadan marka midda bukhaariga ku jirtaa inay kala tafaaduli jireen saxaabada sida laakiin waxaa ka maqan wayasmacunaa rasuulullah wayasmacu dalika rasuullah intaas kuma jirto fii cahdi nabiy sal allau alayh wasalam inaan kala tafaaduli jirnaa ku jirto taas waxay noqonaya marka qaybtii horeeto oo casriga nabiga haddii loo tiiriyey sida raajixay ahayd min qabiili maa rufic laakiin xadiiثu kaana baabu lmustafىa yuqracu biاladfaari mima wuqifa xukma lada alxaakimi wاlkhadiibi wاlrafcu cinda shaykhi duu taswiibi laakiin xadiidu xadiidkii kaana wuxuu a baabulmustafaa baabka nabiga calayhi sala yuqracu kii la garaaco biladaafiri cidyaha lagu garaaco oo saxaabada guriga nabi markay garaacayaan calayhi salaatu wasalaam oy siidaan weydiisanayaan ixtiraaman lahu ayay cidyaha ku garaaci qow qow qow qow ma siideen si aysan rasuulka saqarta ugu dhigin taasoo kale mimaa wuqifa waa mawquuf oo dhah xukman xagga xukumka inay mawquuf tahay ma garata ladal xaakimi xaakim agtiisa iyo walkhadiiba khadiib warafcu laakiin inuu marfuuc yahaybaa cinda shaykhi haddii sheekh la idlaaqayaa wa ibnu salax warafcu inuu marfuuc yahaa duu taswiibin sawaab u saaxiiba wey cinda shaykhi shaykh ibnu salax agtiisa taasaana saxa sababtaa ah nabiga cala slam gurigiisoo la garaacay qasab inuu maqnaanayo maqlaayo oo ogaanayo soo maa marka eh, kunaa nafcalu iyo kunaa nara iyadaaba kasii owleysa marka halkan macnaha wuxuu gef xukminayaa xaakim iyo khadiib markay xadiidkan oo kale ay dhaheen waa mawquuf xukun markay dhaheen taas waxay dhaheen waa laga fiican yahay sababtoo rasuulka laazim gurigiisa cidh garaacay waa ogaanaa marka maadaama wax kasoo noqday noqday ehedoniso gub gub gub garasana tartiib ay u garaaci jireen waa waxuu nabigu ogaaday marka iyadaa ka oolaysa inkastoo xadiidka min xadiidi anas iyo muqiiraba waa la wariyey laakiin xadiidku aad uma xoog badna kole in dacfi ku jiro badantaa hmm. marka sida raajixa marka siiqadaasoo kale waa siiqatu rafc sababtoo gurigiisaba wax lagu samayn jira calai salaat waa xadiidku ansixi lahaaba marfuucou noqon lahaa laakiinna xadiiu xadiidku kaana wuxuu ahaa baabulmustafa yacnii jumlatu kaana baabulmusafa waa mudaaf oo xadiidkaa loo mudaaf ileyhi looga dhiga ma garata oo masra ka dhal xadiidu kowni baabi lmustafa yuqracu biladaafir laakiin jumlada haddii la aleefiyo xikaaya lagu wadaa sideediyaa loo wadaa waxyaalaha ciraabtooda aysa bedelina ka mid taha hadda xadiidu kaana baabu mustafa jumladu kaana baabu mustafa mudaaf ileyhi masdar ka dhalaalin xadiidu kowni baabi lmustafaa yuqracu biladaafir oo noqon laakiin shayga marka la xikaayoonayo ma garata maalan hadaa waxaa tir hadda jaaa zaydu maadaa qultaan ku dhaha qultu jaaa zaydu hadda qultu jaaa zaydun hadda ma qultu jaaa zaydun maxay dhacda hadda maxalkay dhacda markaa qultu hormar mafcuulay dhacay waa maquululqowl oo qultu jaa markaad tiri sideediyaa shaqalkii ma aadan limaada xikaayadiyaa u daysay cala alxikaaya mafcuul mansuub laakinahu fatxadii waa qadaran tahay manacmu dihaara bixarakat alxikaaya ayaa maarata jaa taabada sharun adoo jaa taabada shar adoo yidhi oo taabada naam hmm. hay laakiin xadiidu kaana baabulmustafaa wuxuu ahaa yuqracu biladaafiri mimaa wuqifaa wixii la joojiyo mowqif lagu joojiyo xukman xagga xukunka mowqif la dhigay waa cinda man lada alxaakimi xaakimi waalkhadiibi warafcu inuu marfuuc yahaa iduu tasfiib inkuu sabaab u saaxiiba cinda sheykh hay halkaa maku joojinaa marka halkaa maku joojinaa marka